bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin eh, qaala almualifu raximah allahu tacaala nakiraة qaabilu almuahira waaqicu mowqica ma qad dukira wغayruhu macrifaة kahum wadii wahinda wbni wاlgulaami wاladii fama lidii غaybaة aw xuduuri kaanta wahwa sami bالdamiiri wdu اtiصaali minhu ma laa yubtada walaa yari ila اkhtiyaara abada kalyaai wاlkaafi min bni akramak wاlyaai wاlha min saliihi ma malak wkulu mdmari lahu اlbinaa yajib walafdu ma jura kalafdi ma nusib lلrafci wالnasbi wajarina صlax kacrif bina fainana nilna اlminax waalifu wاlwaaw wاnnuunu lima gaaba wغayrihi kaqaama waclama wmin damiir الrafci ma ystatiru kafcal uwaafiq naqtabid tushkaru wdu irtifaaci waاnfisaali anahu waanta wاlfuruucu laa tashtabihu wdu intiصاab fi انfiصاal jucila iyaaya wالtafriicu laysa mushkila w fi اkhtiyaari laa yajiiء اlmunfasil ida taأtى an yajiiءa اlmutaصil waxaan ku dhex jirnay kitaabkii mxamed bnu malik alfiyaة bnu malik ama khulaasa la yiraahdo waxaa khulaasa loogu magacaabay baan iri kitaabkiisii alkaafiya la yiraahdo asna shicr ayaa lagasoo kaabiye laga soo gaabiyey wlidalika fi aakhiri اkitaab haduu ilaahayna gaarsiiya ad ogaa doontaa kama qtadaa ghinan bilaa khisaasa axsaa min alkaafiyati اkhulaasa kama qtadaa ghinan bilaa khasaasa buuri axsaa min alkaafiyati اkhulaasa kitaabkiisaas kaafiyada ayuu khulaasadii kasoo qaatay marka inta wuxuu ka galayaa baab la yihahda baab nakira wاlmacrifa nakiradii iyo macrifadii oo laga hadlo markaasuu musanif wuxuu ri nakiratun qabilu almuathira aw waaqicun mowqica maa qad dukira marka nakiradii wuxuu leeyahay wahiya alaslu nakira iyo macrifa marka laysa soo barbar dhigo nakiradaa asalsan liannahu shay kasta marka ugu horeyso asoon magac lahayn baa la arkaa markaa kadib baa magac loo bixiyaa bal waa artay mawluudka yusamaa yowma saabicihi buu nabiga caleyh salaatu wasalaam uu yiri marka waxaa weyaan marka hore wiil baa dhashay gabar baa dhalatay baa laleeyahay geed baa soo baxay sidaas w markaa kadib baa magac loo bixinaya marka nakirada sidaasay asal ugu noqotay markaasuu musanifku wuxuu yiri maadaama nakirada aan la koobi karin haddii la barbar dhiga macrifada iyo nakirada nakirada badan marka shayga badan markii aan wax la koobi kara uusan ahayn sidii asiga loo ogaada wixii kooban baa la sheegaya walidaalika haddaan wax kale loo sheegin macrifada waa kayta kayta kayta wixii kasoo harayna waa nakir haddii la yihahdo way ku filantahy saas ay tahay musanifku wuxuu ri nakiratu nakiro qaabilu al weeyaan almidi aqbasho muathiran ashaas iyadoo macnaha saameynayso oo waaqicun mid dhacayo weeyaan nakiradii oo mowqica maa isim makaankiisa ay dhacdaa qad dukira lasoo sheegay marka wuxuu leeyahay nakira waxaa layidhaha maa saluxa lidukhuuli اlalif wallaami calayhi aw waaqicun mowqica dalika wixii alif iyo laam aqbali kara in la geliyo oy macrifo usoo kordhinayaan nakira baa la yidhaahdaa ama ma ahe meel waxay dhacaysaa alif ilaa ma aqbalaya laakiin mowqic ay joogto waxa yimaado yaa alif iyo laam aqbalay hadda haddii tiraa mathala rajulun haddii aad tiraahdeed nakira inuu yahay waxa inoogu daliil eh allaad gelinaysaa alrajulu haddaad tiraahdeed ashaas waxbay u faa'idaysay alrajulu ninkii rajul nin iyo alrajulu ninkii yani waxa weyaan labada qofoodoo isla hadlaya inay yaqaanina shardi macrifo marka lagu leeyahay looma jeedo dadkao dhan baa isla wada yaqaana maaha mathalan waan ka hadlaynaa markaa waxaan ku leeyahay lacagtan yaa ku soo siiye markaasaan waxaad yaan ku leeyahay alrajulu yani wixii al inay gasha macrifa ay u kordhiso intaysan gelin yuu nakira yahay intaas baa loo jeeda ama waaqicun mowqica maa qad dukira ama waxa weeyaan shaygii waa nakiro al alif iyo laamna aqbali maayo laakiin mowqica ou joogo waxa asla macno a ah, haddii la keena al bay aqbalayaan waxaa laleeyahy mathalan waxaa lagu mithaaliya dhuu oo kale oo bimacna saaxib ahayd haddii aad tiraa jaaanii duu maalin nin maal u saaxiib ah mid nakira weeyaan marka haddii uu nakiro yahay al muxuu aqbali waaye haddii l jaaanii al duu maalin ma jirto marka iyadoo duudi nakira ah yaysanna alna aqbalaynin maxaa xal noqon karo waxaa lagu leeyahy al duudan wain lam takun taqbalu lalifa walaam laakinaha waqacat mawqica ismin low udkilat calayhi alif lam laqabilahu lianna duudi maxay tahay bimacna saaxib waay marka maxay noqonaysaa jaaanii duu maalin ay saaxibu maalin marka saaxibka algeli asaaxibu aywa jaaanii duu maalin duu maalin asaaxibu hadaa tiraahda asaaxib haddaa tiraahdid khalaas albaa geli karto marka jaaanii asaaxibu ad leedahay duudey marka looma idaafayn karo maalki lana isimka alif ilaam haday gasho waxa weeyaan maa bacdahu looma idaafayn karo ila fi xaalatayn noo imaa doonto mooye marka almuhim qaacida caam a ah waay wixii alif ilaam ay geli karaan ama mowqic ee dhacay wixii mowqicaas lagu yaqiin alif iyo laam ay geli karaan qabla dukhuuli alif walaam waxa weyaan waa nakiro sidaas weyaan walidaalika qolo kale waxay leeyihin nakiro waxaa la yihahdaa maa shaaca fi jinsin mawjuudin wixii ku faafa jinsi mawjuud rajul haddaa tiraahd jinsi rajul oo dhan oo kulminaya nin weyn nin yar maxaan ku yiraha muslim gaalo wuxuu ahaadaba ha ahaado jinsiga rajul ee imraa waa lamid almuhim taas tacriifkii nakiro weeyaan nakiratu nakiro qaabilu al weeyaan al mid aqbasho muathiran xaal uu yahay mida saameynaya waxaa la rabaa al markay gelayso inay u kordhi karta wax laakiin haddii shaygii al ay gasho waxbana ay u kordhi wayso shaygaas nakira ma ah mathalan waxaa la yihahda sida noo imaa doonto bacdu alaclaam saalix lidukhuuli alif walaam calayh nakira maa laleeyahay maya liannaha dukhuulaha wa cadamaha waxaa weyaan sawaa haddii tira cabaas wa waa macrifa alxaarith hadaa tira waa macrifo fadli hadaa tira waa macrifo algili alcabaas alxaarith alfadli baa laleeyahay marka waxaan leenahay alcabaas intayna algelin horteed nakiro u ahay maya leesha dakhalat caleyh alif walaam markaas lilamxi ma qad kaana anhu nuqila macnihii horeo laga soo wareejiyey unbay tusinaysaaye al oo hadda meeshan oo isimkan calamka gashay wax u kordhi mayso maadaama aynu wax kordhinaynin waxaa la rabaa almuathira la rabaa muathir inay noqoto muathir bimacnaa tufiidu fiihi tacriif haddii ay waxba u kordhinaynin ashaas isimka ay gashay intayna gelin horteeda macnaheeda nakira waa lama dhahayo waxaa u daliil ah lagu leeya cabaas iyo fadli iyo intaysan algal horteeday macrifo ahaayeen markii gashan waxba uma kordhinin ashaan marka al zaaida weeyaan hadayna waxba u kordhinin marka macnaheeda ma aha inuu nakiro yahay macnihii ma aha saas waay nakiratu nakira qaabilu al al mid aqbasha waa muathiran xaalu yahay alkaas oo saameynayo macrifo usoo kordhinay oo waaqicun mid dhacayo weyaan mowqica maa isim mowqiciisa qad dukira lasoo sheegay isimka alma aqbalay laakiin mowqica u dhacay isimka dhacaya alif ilaam aqbali karo marka saasay nakiro ku noqonaysa tacriifkaas ama u qaado ama tacriifkii eh, ay dadka kala sheegaan maa shaaca fii jinsihi eh, hayra fii jinsin mawjuud hayra muxadadin iyadoon qofna aan lagu koobayn wغayruhu macrifaة kahum wdii wahinda wbni wاlgulaami wاladii wغayruhu gayru الnakira macrifatun weeyaan waa mid macrifa ah waxaa kamid ka hum oo damiirka ah wadii oo ismi ishaara ah wa hindi oo ism calam ah wabni oo idaafa ah wاlghulaami mid oo alif ilaama ku macrifooday iyo wاladii mawsuul ah intaas weeyaan marka macaarifti musanifka intaasou ka dhigay ka hum wadii wahinda oo sadexe wabni wاlghulaami wاladi waxaa lagu daraa annakira almaqsuda mudaaf annakira almaqsuda markii ay tahay macaarifta ay kamid tahay masamey isagoo rajul iska nakira ah yaa rajulu haddaan iraahdo oo aan farta ku fiiqo macnaheedii ma waxau noqonaa macrifan samasamaya sidaad aragtay jumhuurta kama tiriso marka macaariftii hadda inaan sii fasirna uma baahnin lianna waxaan loo fasiraynin waxa weeyaan mid kastaba asoo baabkiisii watay oo kuu imaan doona intaa inaad garatid al rabaa ayb markaasuu wuxuu iri famaa lidii khaybati aw xuduuri ka anta wahwa sami bidamiiri markii uu ka bilaabay macaariftii markuu noo tiriyey lixda baab lix baaboo min abwaabi almacrifa na soo mari doonto lixdii baab markuu tiriyey yaa wuxuu ka bilaabay damiirkii damiirkii wuxuu iri famaa lidii khaybati mid maqnaasha u saaxib eh ow xuduurin joogis u saaxib eh ka antaa mithaalkiis ou yahaye iyo wahuwa oo kale waaye sami bidamiiri ku magacow marka damiirkii noo bilaabay maadaama macaarifta uu ka bilaabay wagayruhu macrifatun kahum uu ka bilaabay buu ka bilaabay markaasuu uri famaa lidii haybatin aw xuduurin markaasuu wuxuu na tusiyey damiirka inuu saddex qeyb u kala baxo damiir mutakalima iyo damiir mukhaataba damiir lmukhaatab iyo damiir lghayba saddexdaasay u kala baxaan saddexdib ou intuu kugu sheegay wuxuu ri famaa lidii haybatin damiirkii haybada hum iyo hunna iyo humaa oo kale wa aw xuduurin joogis xuduur markii la yihaahdo labaa soo gela damiir lmutakalim iyo damiir lmukhaaab xuduur wa liannahu ninka mutakalimkana waa jooga mukhaadabkana waa jooga qeybka umaa maqan markaasuu mithaal ahaan wuxuu ku siiyey ka anta wahwa anta iyo wahwa oo kale wa wahuwa iyo wahwa labadaba waa la dhihi karaa laakiin soomaalida badana iyadoo oo qiraa'ada musxafka oo xafsa akhrinayso qur-aanka markii xafsa uu yahay damiirkaas oo dhan waa wada godaa wahuwa calaa kuli shayin qadiir wahuwa ayagoo markaad qiraaadaasna akrinaya wahwa calaa kuli shayin qadiir qiraacatu duura can abi camrin iyo wixii lamid ah wahwa yiraahdo marka ka anta waxaa u joogaa damiirkii xuduurka ahay waxaa lamida e, mutakalim oo ana ah lamid e. wahwana wuxuu u jeedaa lidii khaybatin saas haddii ay tahay sami ku magacow bidamiiri damiir ku magacow marka damiir waxaa la yidhaahdaa laba shayba waa laga cabiraa almudmarna waa la yihahdaa aldamiirun waa la yidhaahdaa tacriifkiisana waxaa weyaan maa aw ghaa'ibin tacriif kale ma lah maa huwa damiir haddii la yihahda التي alalfaad alatii wudicat limutakalimin aw mukhaatabin aw ghaa'ibin sidaas unbaad leedahay marka أعرف la yidhaahdaa acrafu lmacaarifi bacd allahi tacaala addamiiru iyadoo macaarifta ay wada macrifo tahay haddana waa sii kala sareysa waxaa weeyaan adamaa'ira ugu macrifo badan waxaa la yidhahdaa siibooyaa la weydiiyey markaasuu wuxuu ri acrafu lmacaarifi bacda allahi tacaala wa asmaa'ihi wa sifaatihi adamaa'ir weeyaan marka sababtana waxa weeyaan qofka naftiisa suu u yaqaano cid kale uma yaqaano marka damiirka iyadoo leeyahay haddana damiir mutakalimka acraf ah qofka markuu asiga iska hadlaayo asiga ugu aqoon badan naftiisu ugu aqoon badan yahay sida naftaada u taqaana kheyrkaad uma taqaana nuqto koobaad weeyaan damiir oo mukhaatab ku xiga ninka kaasoo horjeedo kula hadlayo sidaad u taqaanid ninkaa maqan uma taqaanid ama nin aad far ku sidaas oo kale damiir lgheyba asna caraf lmacaarif oo ku jira sababtana waxa weeyaan qeybkaas marka lagu leeyahay nuqdadaa inaa fahamsadaa muhim ah luga alcarabiya qeybka waxaa lagu magacaabaa maa cada almutakalim wاlmukhaaطab waxaa laga yaabaa ninkan wuu nala fadhiya anigii adiga ninkaan ka hadlayno markaan ka hadlayna geyb aan ku tilmaamaynaa anaa waxaan ku leeyahay ninkan magaciis markaasaa waxaad leedahay mathalan caliyu bnu cuhmaana la yidhah ko markaasaa waxaan ku leeyahay huwa yaxfad اlqur'aan alkariim fiiri asoo nala fadhiyo oon hadda kuma aan ku baray yaan waxaan ka cabira adigan kuu sheegaa huwa yaxfad اlqur'aan alkariim marka geyb weeyaan maca anahu mawjuud fi ljalsa damiir marka sidaas daraaddeed baa waxaa la yihahda maairta waxa weeyaan xadrada kama maqna meesha la joogo waa dhici kartaa nin maqan in looga cabiro huwa waa looga cabiri karaa laakiin geyb waxaad ogaataa luga alcarabiya inay tahay maa cada almutakalim walmukhaatab wixii kasoo hara geyba marka garo markaasuu wuxuu famaa lidii gaybatin aw xuduuri ka anta wahwa sami bidamiiri wdu اtiصاal minhu ma laa yubtada wlaa yali ila اkhtiyaara abada kalyaai wاlkaafi min ibni akramak wlyaai wlha min salihi ma malak waxaan rabaa inaan musanifka maadaama kitaabkii ou nadmi yahay si badan uguma suulo geli kara wuu qeyqeybiyey laakiin qaacida guud inaan ku siiyaan rabaa damiirka wuxuu u qeybsamaa labo damiir bariza iyo damiir mustatir ah. mid kastana gooni buu usii qaybsamaa damiir baaris iyo mustatir buu marka hore u qaybsamaa aldamiir اlbaaris waxaa la yihahdaa maa lahu suuratu fi lafdi wax markii lagu dhawaaqayo ama la qorayo suura meeshii wax ku leh haddaad tiraahda qumtu haddaad tiraha ta'daas damiir weeyaan haddana wax la taabo karo loo jeeda waa suuray macnaha waxaa weyaan qoraalkay way wax kuleedahay waana lagu dhawaaqaya damiir baarisaa la yidhaahda damiirka mustatirka ah qum oo kale waay qum istaag waxaa ku hoos jirto anta antadaas waa damiir laakiin laysa laha suuratun fi lafdi mana la qoro mana lagu dhawaaqo laakiin way ku qadaran tahay meeshaas mustatir saasaa loo yiri ayib labadaas horta saasay u qeybsamaan ogow damiir baarisa iyo damiir mustatir ah imaw baariskii wuu qeybsamaa labuu u qeybsamaa damiirkii baariska ahay wuxuu u qeybsamaa mutasil iyo munfasil buu u qeybsamaa baariskii almutasil waxaa la yidhaahdaa maa laa yuftataxu bihi nutqu walaa yaqacu bacda ilaa ikhtiyaaran sida hadda musanifka u noogaga bilaabay waay marka wadu itisaalin minhu maa laa yubtada hadda uu ka bilaabi doono waxaa ka qayb ka horeeyo horta inuu baaris noqdo inaad ogaatid huma mutasil ou noqday marka mutasilka waxaa layidhaha wixii aan hadalka lagu bilaaban karin ilaa gadaasheedna aan dhacaynin haddii aysan daruuro jirin munfasil qeybka labaad waay cagsigiisa mutasilka maa yubtadau bihi nutqu wayaqacu bacda ilaa ikhtiyaaran munfasilna waxaa lilaha wixii hadalku lagu bilaabo karo huwa qaaimun waad ku bilaabo kartaa bacda ilaana waa dhici karaaho ma maa qaama ilaa huwa aad dhihi kartaa marka mutasilkii iyo baariskii mutasil iyo munfasil u qeybsamay mutasilkii iyo sii qeybsamo mutasilkii wuxuu usii qeybsamaa saddex qeyb ima an yakuuna fi maxali rafcin ka qumtu aw yakuunu fi maxali eh, nasbin akramtanii ya-daas weeyaan aw yakuunu fi maxali aljari mararta bi aw mararta bikum oo kala waay marka almutasil saddexdaas uu noqdaa munfasil laba buu noqdaa damiir baaris oo munfasil ah ima an yakuuna fi maxali rafcin huwa qaa'imu aw yakuuna fi maxali nasbin maa akramtu ila iyaaka labadaasuu asna noqda ayib qeyb saasaan ku dhammaynay waxaan idhi damiirkii laba u qeybsamaa baaris iyo mustastir baariskaan soo qaadanay baariskii waxaan idhi wuxuu u qeybsamaa mutasil iyo munfasil mutasilkii saddex buu noqon karaa munfasilkiina labuu noqon karaa mid kastana waan kuu tacriifiyey mustatrikuu imaw labuu qeybsamaa waajib اlistitaar io jaa-is haddii aad tiraahdid qum waa musanifka min damiiri rafci maa yastatiru uu kugu keeni doonaa haddaan qum ku iraahdo damiir mustatir waajib اlistitaar waay haddii uu noqdo midna jaa-is ou noqdaa oo muxamedun qaama huwa huwadaas waxa weeyaan waxay noqon kartaa damiir mustatir jaa-is alistitaar waxaana loogu magacaabay sidaas lianna mowqicahu yaqacu fiihi ismun daahir sidaasaa marka loogu magacaabay marka taqsiimaadkaas si fiican kor ugu xusuuso musanifku wuu isku dhexyaaci doonaa kulligeed waxaad laakiin madaxa ku haysataa indilaaqada koobaad damiir baariz iyo damiir mustatir ah wاlbaarizu yanqasimu ilaa mutasilin wa munfasilin wa fii kuli waaxidin lahu mawaaqic wاlmustatiru yanqasimu ilaa qismayn intaas keli a iyo waxa dhan ku kooban yihiin intaasna garo markaasuu musanifku wuxuu iri wdu اtisaalin minhu ma laa yubtada walaa yali ila اkhtiyaara abada kalyaai wاlkaafi min ibni akramak wاlyaai wlha min salihi ma malak wadu tisaalin xariir mid u saaxib oo minhu min adamiiri ka mid eh maa laa yubtadaa waxaan lagu bilaaba karinaa layidhaah walaa yali aan la xariirsanaynin ilaa lafdiga ikhtiyaaran sida idoo xaala daruura ay jirin abadan mithaalkiisa waxaa ka mid eh kalyaai walkaafi yadi i kaafti oo kale oo min ibni akramaka ku dhex jirto ibni akramaka haddaad tiraahdo ya-daas damiir mutasila waa keligeed isma taagi karto wاlkaaf akramaka ada ibni mubtada marfuuc calaamatu rafci dama muqadara calaa maa qabla yaai اlmutakalim litanaasub waay ibni mudaafu lya mudaafu ilayhi akramaka ficil wa faacil mafcuul fi maxal rafci khabr mubtaday noqonaysa ibni akramaka marka akrama ficil maadi mabni cala fatx wاlfaacilu damiir mustatiru jawaazan taqdiiruhu huwa wاlkaafu akramaka kaafkaasaa mafcuul bihi fi maxali nasbina marka fiiri ibnii yada ku jirto iyo akramaka kaafta ku jirto labadeedaba waxa weyaan waa laba damaa'ir oo baaris ah oo haddana damiir mutasil ka mid <coughs> damiir mutasila markaasuu kugu tacriifiyey maa laa yubtadau waxaan hadalka lagu bilaaba karin walaa yali aana la xariirsanaynin ilaa lafdiga ikhtiyaaran ayadoo macnaha sida la doortay ikhtiyaaran ayadoon dhib jirin waay ikhtiyaaran ayadoosan dhib jirin ilaa gadaasheed ma dhaco ma dhihi karaysid maa akramaka ilaa maa akramanii ilaa ka lama fiiri kaafkaas haddii laamta laga dib mariya maa akramanii ilaa ka lama dhahay ama akramaka eh, maxaan ku irahdaa maa actaaka ilaa iyaaya lama dhahay oo yadi keligeed gooni looma bixinay marka saas laleeyahay waxa weeyaan markayna daruuro jirin hadday daruuro jirta waa goonigeeda marka wuxuu ku tacriifi hadda fiiri damiirkii baariska asoon haka hadlin yaa baariskii qeyb ka mid ah oo baariskan waxaa u qaybsamaa munfasil ini mutasileh yuu kaaga hadlay mutasilkii ou ku yiri tacriifkiisiu ku siiyey marka kaasuu ku leeyahay ayib markaan leenahay markaan eh, walaa yali ila ikhtiyaaran abadan haddii laakiin dhibaato ay timaado waxaa banaana laleeyahay daruura ahaan ka qowli shaaciri wmaa calaynaa idaa maa kun tijaaratanaa anlaa yujaawiranaa ilaa kidayaaru ou yiri wamaa calaynaa annaga waxna dul saaran ma jiraan idaa maa kun tijaaratanaa haddii aad tahay qofka nala dirsay anlaa yujaawiranaa inuusan nala dirsanin uusan nala dirsin uusan nala dirs nala noqonin ilaa ki adiga maahina dayaarun qof waxba kama qabno adaad ba adiga diris nala tahay cid kaloon u baahannahay male saasuu ku jeeda marka fiiri anlaa yujaawiranaa ilaa ki fiiri kaafkaas oo keligiisa ah oo damiir mutasil ah bacda ilaa la keenay waxaana keenay daruuratu shicri waay wamaa calaynaa idaa ma kun tijaaratanaa anlaa yujaawiranaa ilaa ki marka waxay ahayd Eh, in lafdigaas uu ficilkiisa lagu dhajiyo markaasuu keligiis intuu soo qaado ilaa kadib mari dayaar waxa weeyaan waa bimacnaa fardi ay ka dhigan tahay anlaa yujaawiranaa ilaaki dayaarun qof inuusan nala soo dirsin waxba kama qabno marka taas waxaa laleeyahy waa daruuratu shicri weeyaan wax axkaam lagu dhisaya ma ah ayib waxaa lamid eh, sidaas oo kale qowl shaaciri acuudu birabi اlcarshi min fiati bagat calaya famaa lii cawdu ilaa hu naasiru acuudu birabi اlcarshi buu yiri rabbiga carshiga carshiga rabbigiisaan magan galaa min fiatinaan ka magan galaa jamaaca bagat calaya igu gardarsatay famaa lii cawdu mid ii gargaara ma jiro ilaa hu asiga maahina naasirun famaa lii naasirun mid ii gargaara ma jira cawdu ilaa huwa yani abadan cawdu baa bimacnaa abadan wa famaa hiya famaa famaa naasirun famaa naasirun mid gargaara lii ima sugnaan cawdu abadka ilaa huwa waxay ahayd ilaa iyaahu oo kale inuu yihahdo damiirkaas munfasil inuu ka dhigo wa maca daalika halkaasuu marsiiyey ayib marka taas macnaheedu waxay waxay ugu dan tahay inay macnaha xaalo oo daruuro ay keenaysa keli ah ay daliil u tahay laakiin haddayna daruuro jirin siduu musanifku kuu sheegay wadu intisaabin wadu itisaalin maa laa yubtadaa maxaan ku irahdaa sida uu yiri oo kale wa wdu اtisاali minhu ma laa yubtadaa walaa yali ila اkhtiyaara abada markaasuna ku mithaali markaasuu wuxuu iri wkulu mdmarin lahu اlbinaa yajib walafdu ma jura ka lafdi ma nusib inta wuxuu ku leeyahay damaa'irtii aan kuu soo sheegay yaa waxaa dhici karto inay haddana aqsaam ay noqoto minhaa waxaa ka mid eh maa yashtariku fiihi الnasbu wاljaru wاlrafcu wa huwa calىa lafdi waaxid ayib wuxuu iri wa kulu mudmarin mudmar kuligiisa albinaau in la bineeya yajibu lahu waajibayo wa lafdu maa jura lafdiga la jaro ka lafdi maa nusiba midka la nasbi uu la mid yahay marka hore waxa weeyaan wa kulu mudmarin lahu lbinaa yajib tan waana soo dhaaftay markaan ka soo hadlayna ka shabahi lwadciyi fi ismay ji'tanaa baan hore usoo sharaxnay wa yanbagii an yakuuna aalibu calaa tadakurin likuli maa mara waxaan idhi damaa'irta kulligeed waa mabni markaasaa waxaa leey sii caddi haddana waxay mabni u tahay لأنha أشhبهت الxرفa min حayث الوضci لأnnahu asalka waxa waay xuruufta in hal xarف ama laba xarف inay ahaata ay tahay mucdamu damaa'ir xaraf iyo laba xaraf kama marno taas marka midkii saddex ku yimaadana yulxaqu biakhawaatihi oo naxnu oo kale hadda waa damiir saddex xarafayna ka kooban tahay sidaas baa waxaa laleeyahay damaa'irtii mabni bay ku tahay tanna haddana min baabi taakiid calaa kuli maa sabaqa yaa laga hadlaya inkastoo damaa'irta sababta loo bineeyey aysan ahayn inay mabni tahay waa laisku waafaqsan yahay laakiin limaada buniyat qowlka jumhuurta ay qabaan waxa weeyaan liannaha ashbahat ilxarfa min xaythu lwadci oo hal xaraf iyo laba xarafay tahay baa layidhi Eh, qolo kale waxay leeyihiin ma ahane damaa'irta waa mabni waxay mabni u tahay liannaha ashbahat almabniyaat bxayثu annaha laa tatasarfu tasaruf alasmaa damaa'irta isma badbadasho huwa huwa unbuu maanta ahaanaya isagoo fi maxali rafcin isagoo fi maxali nasbin ayuu ahaan karaa sidaas marka sidaasaa lagu shabahay qolo leeyihiin ayib qolo waxay leeyihiin ma ahane ina adamaa'ira buniyat liiftiqaariha ilaa gayriha keligeed meel isma taagi karto oo waa aragtay oo waxaa laleeyahay damiirkii markuu damiir noqonayo muftaqir inuu bimacnaa qariina takalum ama qariina alkhitaab inuu wato ilaa gayri dalika min alashyaai almacruuf calaa kuli xaal wa kulu mudmarin mudmar dhammaantiisa albinaau in la bineeya yajibu lahu u waajibayo wa lafdu maa damiir lafdigiisa jura la jaray ka lafdi maa damiir lafdigiisa uu lamid yahay nusiba la kordhigay yuriidu an yaquula laka huna ana adamaa'ira almansuuba min xayثu lafd kadamaa'ir اlmajruura kuligeed waa isku mid u ku leeyahay haddaa tira akramtanii io acطayta lii hadda fiiri akramtanii yadi iyo acطaytahu lii lii yadaas waa isla meeshi acطaytuka iyo acطaytu laka laka kaafkaas iyo iyo iyo kaafka kale macnaha damaa'ir اlmansuuba iyo damaa'ir اlmajruura min xayثu lafdu waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin keliya fi maxali nasbina laleeyahay mida acdaytuka haddaan iraahdo kaafkaas mafcuulu bihi mabniun cala fathi في maxali nasbin haddaan marartu bika aan idhaahdane kaafkaas mabniyun cala fathi fi maxali jarin saas maxalki unbay ku kala duwan yihiin laakiin lafdi ahaan wa lafdu maa jura ka lafdi maa nusiba lafdigaasay isaga mid yihiin oo kuleeyahy musanifka taasna waxa weeyaan qaacido oo annaga nala sii weeyaan ayib macnaha waxa weeyaan damaa'irti min xayثu mid oo fii maxali rafcin ahaan doono mid oo mushtarak bayna anasbi waاljari ah sida yaa lmutakalim kaafu lmukhaaab oo kale isku mid waay haddaa tiraa rabbii akramanii maa wadacaka rabuka u fiirso yacni waxa weeyaan kulligeed waxaa la yidhahdaa kuwaasoo dhan fii maxali nasbin midna waxa weeyaan sida hadda musanifka uu sheegi doono lلrafci wالnasbi wajarina salax kacrif bina fainana nilna lminax wuxuu iri waa naa lafdigaas oo naa ah salaxa aw saluxa waa u haboonaaday lirafci godaal iyo wanasbi kordhig iyo wajarin mithaalkiisa kacrif binaana garo fainanaa anaga nilna lminaxa minaxdii aan gaarnay fiiri lafdigaas naa ah asoon lafdi aan isu bedelin iyo wuxuu ahaan karaa marna fii maxali rafcin marna uu ahaan karaa fii maxali nasbin marna uu ahaan karaa fii maxali jarin waana isla hal lafdi keligiis waxaa kamid e eh, undur hadaa tira acrif binaa hadda naadaas oo horo fii maxali jarin liannaha majruura bilba fa inanaa naadan labaad oo naada kale aydna fii maxali nasbin liannaha ismu inna nilnaa naadaas dambo fi maxali rafcin liannahu faacil fiiri marka iyadoo hal lafdi ah yay saddexdeeda ku timid marka icrif ficl amar wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta bina albaaw xarfu jarna xarf damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin wاljaaru majruur mutacaliq bcrif icrif bina anaga na garo fainana ina xarfu tawkiidin wa nasbin naa ismu ina mabniyun calى الsukuni fi maxali nasbin waa inada isimkeedii nilna nil ficil maadi mabniyun calى الsukun litisaari bdamiir rafci mutaxarik wاlfaacilu damiir nilna naa faacil mabniyun calى الsukuni fi maxali rafci damiir mutasil alminaxa mafcuulu bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi nilna alminaxa fii maxali rafcin khabaru ina sidaasaad icraabaysa marka fiiri hal lafdi keligiis yaa intiiba u qumay markaasuu musanifka wuxuu qaar ku miithaaliyaan qowluhu tacaala rabbanaa inanaa samicnaa rabbanaa inanaa samicnaa rabbanaa naadaas ha dirtaan fii maxali jarin waa liannaha mudaaf lirabi rabbana yaa rabbana raba mudaaf naa mudaaf ileyh mabniun cala sukuuni fi maxali jarin mudaafun ileyhi inanaa sidii hadda inanaa aan soo craabnay waa samicnaa waan maqalnay samic ficil maadi inaa oo faacilki ah marka fiiri intaba wa waa ku timiday marka waxa weeyaan hada min khawaasi lafdinaa min bayni damaa'ir saasuu musanifka kala jeeda waxyaalo min baabi alfawaa'id weeyaan ayib qolaa waxay leeyihiin mumkin waxyaalo kaloo damaa'ir ahaa la heli karaa oo midaas lamid ah eh. oo waxa weeyaan ya'diyaa lamid ah eh, idribii a la leeyahay idribii waa naagti akramanii waa mafcuulu bihi mara waa jaarkii marka hadda yadi intaba way noqotay idribi hadii la yihahdo yadaas faacil weeyaan idribi ficil amar mabniyun calaa xadfi nuun walyaau faacil mabniyun cala sukuun fi maxali rafcin damiir mutasil waa idribi akramani hadii la yihahdo akrama ficil maadi wanuunu lilwiqaaya wayaau lmutakalim mafcuulu bihi muqadam mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin akramani ay huwa maxamed oo kalaa ku jira mara b b waa jarantahay waad ujeeda waadix waay marka yadiga waxaa laleeyahay intaba waa loo isticmaalay oo nuunti marka khaas ma aha sidaasay leeyihin laakiin waxay kaga duwan tahay baa lagu leeyahay suurada ay ku yimaadeen marna waxa weeyaan damiirkii oo mukhaaab ah idribii ya-da mukhaaab waay akramanii mutakalim waay mara bi laakiin waxaa la rabaa asagoo kulligiis mutakalim ah ayuu hadda kan ku yimiday midka laleeyahay lirafci wاnasbi wajari naasalax kacrif bina fainana nilmaax intaasuu kaga duwan yahay marka laa yuctarad calى اlmusanifi bimithli hadihi alamthila liannahu yadi wain kaanat kuluhaa fi calى suura waaxida lakin almacna ikhtalafa marna waxay noqotay mukhaaطab idribii marna waxay noqotay yaa lmutakalim oo akramani iyo mar oo kale hum oo kala lamid a idane oo waxaad dhihi kartaa hadirtaan hum qaa'imuuna akramtuhum eh, acطaytu lahum marka hadda humti kulligeed waa hal suuro laakiin ayadana way isbadbadashay marna waa damiir munfasil marna damiir mutasil ayay noqotay marka laa yuctarad cala musanif almuhim hada fawaa'id jaanibiya weeyaan wa alifun walwaaw wanuunu lima gaaba wagayrihi ka qaama waclama haddana wuxuu ku leeyahay damaa'irtii a howlo badan kale leh wuxuu ku leeyahy wa alifun alif iyo walwaawu waawgi iyo wanuunu limaa a loo isticmaalaa gaaba maqan iyo wagayrihi mid joogo ka qaamaa way istaageen waclamaa ogaada fiiri markaan alif iyo waaw iyo nuun waxay kamid tahay min adamaa'ir albaarisa ko haddana waxay sii qeyb yihiin damaa'irtii mutasilada ahayd marka waxaa loo isticmaalaa buu ku leeyahay geyb iyo mukhaatab labadaasaa loo isticmaalaa oo waxaad leedahay ayagoo qaaiba azaydaani qaamaa aliftaas dadkaa maqan weeyaan wazayduuna qaamuu wاlhindaatu qumna intaas waa ayaga oo macnaha ghaa'ib ah loo isticmaalay ayib waxaa loo isticmaali karaa ayagoo xaadir ah waxaa le iclamaa iclamuu iclamna alaleeyahay marka alif iyo waaw iyo nuun lidamaa'ir اlghaa'ibana waa yihiin walilmukhaaطabna waa yihiin adamaa'ir lilmukhaaabna waa yihiin wa alifu alif wlalifu bay ahayd liannahu mubtada laguma bilaabo kara nakiro walaa yajuusu libtidaa binakira noo imaa doonto markaasuu wuxuu ku lehi wa alifun alif iyo walwaaw waaw iyo wanuunu limaa bay u sugnaadeen haaba maqan iyo wagayrihi wax maqan waxaan ahaynoo xaadir aho ma ah qof oo iska hadlaya alif iskama cabiri karo waawna iskama cabiri karo nuunna iskama cabiri karo qofka markuu isticmaalayo asiga iska hadlaya ta oo madmuuma uu iskaga hadlaya ayib markaasuu mithaalki wuxuu ihi ka qaamaa waclamaa ka qaamaa way istaageen laba maqana laga hadlaya damiirkaas marka waxaa weeyaan waa damiir ghaaiba qaama ficil maadi mabniun cala alfatx wاlalifu damiir mutasil mabniun cala الsukuni fi maxali rafci faacil waclamaa iclamaa ficil amar mabniyu calى xadfi nuun min amhilati اkhamsa yuu baabkiisa gelaya wاlalifu damiir mutasil faacil mabniyun calى الsukuni fi maxali rafcin marka qaama way istaageen waclamaa ogaada ninkaanad kula hadli labadaa ninoo kaa hor joogo labadiinan ogaado yaad leedahay marka taasna waxay kamid tahay buu ku leeyahay damaa'irta anwaacdeeda musanifka waxa weeyaan yudakiruka bishay litastakmila furuucahu waataan hore usoo sheegno damaa'irta asaasan waxaa u ah taqsiimkii hore aan usoo sheegnay oo ahaa qaarna waxa weeyaan fii maxali rafc inay daa'iman dhacdaa sida ta'da iyo alifta iyo waawda iyo nuunta iyaa lmukhaaaba shantaas waxaa weyaan weligood fi maxal rafcin ay yimaadaan qaarna mushtarak beyna maxali nasbi waljari yaau lmutakalim iyo kaafu lmukhaataba jarna waa loo isticmaalaa oo waxaad leedahay mathalan eh, sidii aan horusa rabbii akraman akramanii oo sida qiraacada kale aan dhahno ya hadda waxa weeyaan fii maxali nasbin iyay ku timaada waxaa kaafka sidaas oo kale waxa weeyaan eh, maa wadacaka rabuka rabuka kadaas waxa waye fi maxali jarin ayagoona sidaas waa mararta bi aada leedahay yadi waa hoos dhigan tahay marartu bika kaafkii haddana saasaa loo hoos dhigay wamaa huwa mushtarak bayna thalaatha waa hadda aan soo sheegno nina oo kale waay ayib marka almuhim taqsiimaadka damaa'ir ay kamid yihiin laakiin asaaskii horan kuu sheega oo asaas ah wuxuu leeya musanifka wa min damiiri rafci maa yastatiru kafcal uwaafiq naqtabid itushkaru ah, qeybtii kalo haddana inta kaaga galaya musanifka wuxuu ku leeyahay damaa'irtii laba qeybay u qeybsantaa qeybna waxa weeyaan maa yajibu istitaaruhu qaabna waxa weeyaan maa jaaza istitaaruhu wa min damiiri rafci damiiru rafciga waxaa ka mid ah maa damiir yastatiru asturmaayo mithaalkiisana kafcal sameey uwaafiq waan waafaqayaa naqtabid waan ma jeersanina id tushkaru markii lagugu mahad celinay fiiri waxaa weeyaan haddii ficilkii lagu bilaawdo afartii mudaarica lagu bilaabanay almudaaric afar baa lagu bilowdaa imaa hamza imaa nuun imaa ya imaa ta in lagu bilowdo afartoodii midka a saddex ka mid ah waxay noqonaysaa waajib listitaar markii ficilka mudaaric xamse lagu bilowdo uwaafiqu ana a ku jirto damiir mustatir wujuub waay naqtabidu naxnu a u qarsan tushkaru anta ayaa u qarsan waxaa dheeraadahoo lagu daray ficilkii amaro ifcal ahay ficilka mudaaric haddii ya lagu bilowdo damiirkiisa mustatirkaa waajib maaha waaba jaa-iska awa marka musanifka hadduu kuu sheegay adamaa'ir alatii yajibu istitaaruhaa ama waajibat listitaar tii oo jaa-iska ahayd aad adiga ugu qiyaas qaadanaysaa ficilka maadi damiirkiisa ficilka mudaaricu ya lagu bilowday damiirkiisa iyo wixii la hadla waa jaais is alistihtaar musanifka ma uusan hadlin liannahu haddii shayga didkiisa lagu sheegay inta kasoo haray waa banaan tahay waay marka waajib ulistitaar macnaheeda waxa weeyaan inuu damiirka laba u qeybsamo qeybkii horan kasoo hadlayni damiir baaris a ah ahay biaqsaamihi baariskii oo usii qeybsamay mutasil iyo munfasil waa imaan doona mustatirka laba u qeybsamaa mid waajib ulistitaara uu inta kaaga sheegay qeyb kamid mid a inta kalena ugu qiyaas qaado inuu macnaa haddaan waajib istitaar kuu sheegay inuu jaa-is alistitaar inuu jiro taas meeshii ka faham waay ayib marka waxaa la yidhaahdaa damiirka oo mustatirka ah maa laa yakhlufuhu daahirun walaa damiiru munfasil sidaasaa la yidhaahda yacni booskiisa isim daahir eena ma imaan karo damiir munfasilna ma imaan karo oo hadda haddaan ku irahdo qum haddaan ku iraahdo qumtaas booskeeda faacil ma la keeni karo oo qum qum zaydun zaydun yaa zayd ay noqona taas lamaga hadlay laakiin qum oo zayd faacil u noqon karto isim daahir ma isma imaan karo weligeed faacilkeeda waa inuu qarsaanaada ko damiir munfasil ma imaan karo qum anta haddaan iraahdo anta inay faacil tahay ma ah towkiid lidamiir mustatiri waay haddaan ku irahdo qum anta antadaas waxaa weeyaan anigay dadaal iga tahay oo waxaan rabaa in hadalka adig kuula jeeda laakiin qum ficil amr mabni cala sukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta w anta damiir mukid lidamiir mustatir في lficli saasay noqona dada waxay u malaynayaan qum anta haddii la yidhaahdo uskun anta wa zawjuka aljanna inay antadii faacil tahay haadaa saxiix ma ah qum faacilkeeda iyo ficilka amro mufradka ah damiirkiisa waajib الاستتار weeyaan لأنه laa yakhlufuhu daahiru walaa yumkin an يحل maxalahu damiiru منفصل markaasuu mithaal ahaan wuxuu ku siiyey waxaa ka mid ah ficilka amar ficilka mudaarico ta lagu bilowday ama hamse lagu bilowday ama nuun lagu bilowday kuwaas waxay ka mid yihiin waxyaalaha waajibul istitaarka markii la tirinayo khalaa iyo cadaa laa yakuunu markay istihnaa yihiin ayagana waa lamid ficilka tacajub oo kala lamid a ah haddii hala hala istiqsaya la yidhaahdo laakiin hadda mithaal ahaan aad ku fahamtid damiirka mustatirka damiirka jaa-iska ana waxaa ka mid ah ficilka maadi zaydun qaama haddaad tirahdid zayd waa mubtada qaama ficil maadi faacilka aawe damiir mustatir wujuuban taqdiiruhu huwa aada leedahay damiir mustatir jawaasan dheh wujuuban ma ah wاlfaacilu qaama damiiru mustatirun jawaasan taqdiiru huwa waxaa laleeyahay waxaa ku tusinayo inuu damiirkaas jaa-is ilistitaar uu yahay mowqiciisa isim daahira imaan karo waxaad dhigi kartaa zaydun qaama abuuhu fiiri meeshii faacilki oo huwa ku qarsanay isim daahira yimido abuuhu baa faacil noqday ayib waxaa booskiisa imaan kara damiir munfasila waxaad dhihi kartaa maa qaama ilaa huwa fiir marka maa xarfu nafy qaama ficil maadi ila adaat istithnaa mulgaad laa camala laha liannahu waxaa weeyaan damiirkii waa istithnii mufaraq ahi huwa faacilu qaama fiir marka booskii faacilkii wuu yimiday marka qaacida qaada idaa amkana an yaxula maxala damiiri اlmustatiri ismu daahir aw damiir munfasil iclam ana dalika اlistitaar huwa jaa'iz اlistitaar sidaas weeyaan ayib markaasuu yihi kafcal sameey yani qum oo kale u joogta uwaafiqu hadda uwaafiqdaas macnaha ficilkaas ma reebano laakiin shicirkaa lagu reebay ee asalkeeda uwaafiqu naqtabitu id tushkaru oo kale intaasaa lagala jeedaa ficil mudaaric haddii ya lagu bilowdo jaa-is istitaar waa haddii saddexdan lagu bilowdane waxa weeyaan maxaan ku irahda waajib اlistitaar wdu irtifaaci wainfisaali ana huwa anta wاlfuruucu laa tashtabihu musanifka wuxuu leeyahay markaan wdu irtifaaci wainfisaali anahu wa anta wاlfuruucu laa tashtabihu taqsiimkii aan kuu soo sheega ha iloobin damiirkii baarisku haddana u laabtay markii hore wuxuu ka soo hadlay damiir mutasila wadu itisaalin Eh, maxaan ku iraahdaa eh, tii ugu horeysay maxay ahayd beytkii hadda uu noo soo sheegay wadu tisaalin minhu maa laa yubtadaa buuri damiir oo mutasil ah yuu ka hadlay waxaa soo degdegi kara hal hunaaka damiir munfasil jawaabta nacam waay marka damiirkan munfasilka iyo damiirka mutasilka waxay qeyb ka yihiin damiirkii baariska ahay labada waxay hoos galaan baariska damiirka baariska a ah, maa lahu suuraة fi lafdi wuxuu u qeybsamaa niri mutasil waa midkuu kasoo hadlay midka labaad waa munfasil saas waay midka mutasilka ah yaa saddex qeyb sii noqday ima fi maxali rafcin aw fi maxali nasbin aw fi maxali jirin oo kale hadda fiiri qumtu hadaa tirahdid damiir mutasil fi maxali haddaad tiraahda yadaas damiir mutasil fi maxali nasbin mararta b haddaad tiraahda fi maxali jarin saddexdaas iyo furuucdeeda yada haddaad soo qaadatay kaafti waa lamid haddana waxa weeyaan labadiyaa lamid saddexdi waa saas weeyaan marka inta munfasilu kaaga hadlaya markaasuu ku yiri wadu irtifaacin wainfisaalin anahu wadu irtifaacin midka godniinta u saaxibkaa ah iyo wanfisaalin wadunfisaalin midka macnaha soocidda u saaxibka oo gooni u taagan ana huwa anta weeyaan ana wahwa wa anta waay walfuruucune laa tashtabihu macnaha ma isku kaama dheehmayso kaama qarsoomayso laba iyo toban waa damiir kasta laba iyo tobana laga tirina haduu mafcuul yahay laba iyo toban haduu ah, maxalu jir yahay laba iyo toban hadii uu yahay lannahu waxa weyaan labana waa mutakalim shanna waa mukhaaab shanna waa keyba laba iyo tobanka damiir sidiisaba kula damaa'ir waay hadda fiiri ana furuucdiisa maxaa kamida naxnu huwa furuuceeda maxaa kamida huwa hiya humaa hum huna shan waay antana faruuceedana anta anti antuma antum antuna laba iyo tobankaas waa damiir kasta ama munfasil ha noqdo ama mutasil ha noqdo ama fi maxali nasbin ha noqdo ama fi maxali jarin ha noqdo isma bedelay marka hadda fiiri damiirka munfasilka ee waataan hore u soo niri maa yasluxu an yubtadaa bihi اlkalaamu wa yasluxu kadalika an yaqaca bacda ila damiirka munfasilka ee kaas waa hadda fiir waa lagu bilaaban karaaho huwa muxamadu huwa muxamadu huwa muxamed aad dhihi karta huwadii waad ku bilaabatay hadalkii ilaa gadaasheedana iyadoo aanan dhib jirin ay imaan kartaa maa qaama ilaa huwa aad dhihi kartaa marka damiirka munfasilka waxa weeyaan aqwى min adamiir اmutasil faاdamiir اlmutasil daa'ima yataطalabu ilaa yataطalabu ficla yatasilu bihi kaas laakiin damiirka munfasilka ah mid gooni u taagan waa munfasil gooni bu u taagan yahay hadaa tiraa huwa qaaimu huwa damiir munfasil mubtada mabniyun cala lfatxi fi maxali rafcin qaaimu khabar mubtada saasaad leedahay marka waa munfasil wadu irtifaacin midka godnaanta u saaxibkaa iyo wanfisaalin soocmida oo gooni istaaga waxaa weeyaan damiirkii murtafica oo munfasilka ah waxa weeyaan ana huwa anta waay ana wa huwa wa anta wاlfuruucu saddexdaas waxa ka farcamane laa tashtabihu iska kaa darsiiska kaa darsi maayaan iska kaa dheehimi maayaanoo waa iska muuqataa oo ana faraceeda naxnu huwa faraceedana hiya huwa humaa hum huna anta faraceedana anti antuma antum antuna intaas waay marka damiirkaas waxaa la yidhaahdaa damiir oo munfasil ah waana laba iyo toban eh, oo macruuf ah damiirka munfasilkaa ah wuxuu kaga duwan yahay damaa'irtii muntasibkeed ahayd ima an yakuuna fi maxali rafcin aw fi maxali nasbin laakiin damiir munfasil ah oo fii maxali jarin laleeyahay ma jirto baynamaa damiirka mutasilka ah fii maxali rafcin laba iyo toban a ah, iyo fii maxali jarin laba iyo toban a iyo fii maxali nasbin oo laba iyo toban ah intaasuu isku gaari karaa asiga lix iyo soddonkaas weeyaan laakiin kan inuu fii maxali rafci noqdo huwa hiya humaa oo mubtadaa iyo in kan hadda noo imaan doono uu yahay oo macnaha mansuub inuu yahay keli a ah, labadaasa imaanay ayib markaasuu wuxuu ku leeyahay wadu ntisaabin fi infisaali jucila iyaaya watafriicu laysa mushkila wadu ntisaabin midka nasbada u saaxibka a ah, oo fi nfisaali maca infisaalin asigoo hadana soocane jucila iyaaya laga yeelay watafriicu iyaaya waxa ka farcamane laysa mushkilan mid oo ishkaal keenaya ma ah damiirkii marka oo munfasilka ahay si fiican u kala saaray musanifka wuxuu ku leeyahay imaa inuu yahay damiir munfasil oo fi maxal rafcina oo laba iyo tobankii hadda aan soo sheegnay ah iyo inuu yahay fi maxali nasbin inuu yahay oo laba iyo tobankan iyaaya ka farcama kelia inuu yahay ayib markaasuu wuxuu ku yiri wadu ntisaabin mid kordhig u saaxibe fi infisaalin maca infisaalin asoo macnaha go-an infisaalka waxaa lagaya mutasil ma aha un jucila iyaaya laga yeelay watafriicu iyaaya waxaa ka farcamane laysa mushkilan ma aha u fiirso hadirtaan haddii aad tiraahdi iyaaya markaad leedahay maa actaanii ilaa iyaaya aad leedahay aw maa qasada ilaa iyaaya marka kaasa hadirtaan loo jeedaa iyaaya waxa ka farcamane waa wax iska waadixa weeyaan iyaaya waxa ka farcamo maa acطaanii maa acطىa ilaa iyaaya maa acطىa ilaa iyaahu maa acطىa ilaa iyaahumaa maa acطىa ilaa iyaahum maa acطىa ilaa iyaahuna maa acطىa wahaakada waxa weeyaan laba iyo tobankii yaad keenaysaa maa acطىa ilaa iyaaya maa acطaana ilaa iyaana waxa weeyaan waa mutakalim maa acطىa ilaa ilaa iyaaka ilaa iyaaki ilaa iyaakuma ilaa iyaakuna ilaa iyaakumna waa mukhaaطab shan awa shantii qaybada maa acطىa ilaa iyaahu ilaa iyaahumaa ilaa iyaahum ilaa iyaahuna ilaa iyaaha saasaad leedahay marka maa acطىa ilaa iyaahu haddaa tiraahda waxa weeyaan mafcuulu bihi un bay dhacda ayada fi maxali nasbin ma xarfu nafyi acطىa ficil maadi wاlfaacilu damiiru mustatiru huwa ilaa adaatu istithnaa mulgaat laa camala laha lian istithnaa mufaraq iyaa iyaa yaad leedahay iyaa damiir munfasil mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbin waxa raaca marka ya iyaaya yadeeda iyo iyaaka kaafkeeda iyo iyaakum hadaasi waxa raaco oo hadda raaca waxaa laleeyahay waa waa xuruuf alqasdu minha huwa bayaanu اlmaqsuudi bihada damiir faqط marka damiirka waa iyaa wax lawaaxiqda oo raaco oo laba iyo tobankii lawaaxiqdooda iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna iyaahu iyaaha kuula leeyahay iyaada waxa ka dambeeya waxaa loola yimiday inay yihiin maqsuudka iyaa lagala jeedo inuu mukhaatab yahay inuu mutakalim yahay inuu laba yahay inuu saddex yahay in lagu cadeeyo keli a loola yimiday saasaa leeyahay bayaanu lmuraad faqad mutakalimka lagula hadlay sidaasaa raajixa waxa ka dambeeyane damaahir maahane xuruuf waay oo markaad tiraahda iyaa markaad iyaaya aada leedahay iyaa markaad tiraahda damiir munfasil mabnuuc cala sukuun fi maxali nasbin markaad tiraahda walyaa xarfun lilmutakalimi aada leedahay iyaada dambo iyaaka walkaafu xarfun lilmukhaaabi hum markaad iyaahum leedahay hum damiir eh, waxaa weyaan xarfun lil lilghaa'ibi aw lilmudakari alghaa'ibi sidaasaa lagu tacriifinaya inkastoo hadda musanifka hadda mida ula jeeda taas waay laakiin khilaafaad badan yaa ka joogto laakiin midda hadda aan kuu sheegay inay iyaa damiir tahay waxa raacdana lawaaxiqa lagu magacaabaa xuruuf inay yihiin waa hal qowlaa saas qabo qolo kale waxay leeyihiin ma ahana iyaada naftigeeda xarfu cimaad iska waay wاlmaqsuud ما bacdaha damaairtana waxa ka dambeeya waa iyaaya hadaa tirahdid yaadaasaa damiirka iyaa yaadaas iyaa la yirina waxaa weeyaan waa xarfu yutawasal biha ila damiir faqad qolaa sidaas qabaan qola waxay leeyihiin ma ahane kulligood iyaaya markii laisku yidhaha hal damiira laisku leeyahay maba la kala qaaday iyaaya mabniy calى اlfatxi fi maxali nasbi mafcuul bihi iyaaya oo dhan halk hal damiira laga dhiga iyaahum kuligii damiira dhiga lakalama qaaday sidaasay leeyihin marka masalada khilaafaad badan baa ku jira laakiin mida musanifka iyo mashhuurka hadda a ah, aلdamiir huwa lafdu iyaya waxa oo la raaci oo lawaaxiqda ane waxa weeye liqasdi tawdiixi almuraad bاlkhitaab hada hal huwa mutakalim mufrad aw macahu naas am huwa mukhaaطab huwa dakar am untha am ithnaani wahaakada ila damiir اlgeyb baa loo imaanaya marka sidaas le isaga soco halkaas qowl laakiin aqwaal kale inay ku jiraan ogow ayb wdu ntisaabin fi infisaalin jucila iyaaya wاtafriicu laysa mushkila ayib hadda fiiri damiirkaas iyaaya meeshuu ku yimaadabo waxa waye isaga mafcuulu bihi huwa meeshay ku yimaadaana fii maxali rafcin leewo hadda haddaad tirahda iyaaka nacbudu iyaaka mubtada dhihi maysid fiiri iyaaka nacbudu iyaa mubtada nacbudu jumladan waa khabar ma dhahaysid low damiirkaas huwa huwa nacbuduhu hadday ahaan lahayd huwa mubtada la dhihi lahay ficilkana khabaruu noqon laha laakiin maadaama iyaaya meesha ay taalo iyaaka ay taalo waxa weeye daa'ima mafcuulu bih muqadamaad markaad leedahay meeshii aad ka dhihi lahayd waxaad leedahay iyaa damiir munfasil mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam wاlkaafu xarfu lilmukhaaطabi nacbudu ficlu mudaaricu marfuuc wcalaamatu rafci dama daahira wlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru naxnu marka ficilkaas mafcuulkiisa waa hormaray laakiin haddii uu dib mari lahay damiir mutasil noqo nacbuduka la dhihi lahay laakin hunaaka farqu bayna alcibaaratayn nacbuduka iyo iyaaka nacbudu waa kala macno dheeryihin nacbuduka waan ku caabudaynaa laakiin ma diidaysa wgayrakana waa caabudaynaa diidi may laakiin iyaaka nacbud adiga oo kaliga aan ku caabudaynaa bimacnaa laa nacbudu gayrakay ka dhigan tahay walidaalika qaala eh, annuxaatu taqdiim maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra shaygii in la dib mari haddii la hormariyo waxay keenaysaa baa lagu leeyahay in keligiis ay tahay haddaad tiraahda mathala zaydan acطaytu iyo acطaytu zaydan farqiga u dhexey zayd keligiisaan sii ay noqona markii la hormariyo markii acطaytu zaydan zayd wax baan siiye diidi maysa keyrkiis in la siiyo marka sidaas u ogo wallahu aclam salى اllahu calى nabiyina muxamadi w aalihi w saxbihi ajmaciin